الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها مثالها إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيد الراحل وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لا أبوها عالم ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجز فاعرفي والنصب في ليت لعل أظهر وفي كأن فاستمع ما يؤثر baabu ina waakhawaatiha wa sittatun lix tantasibu waxaa ku reebtoonta waxaa ku kordhiganta alasmaau asmaadi biha iyada kamaa tartaficu siday ugu rafcoonto al ambaau khabaryaashu wahiya sitadaasina idaa rawayta markaad warinhayso ow amlaytahaa aad yeedhinhayso inna weeye wa anna weeye yaa fataa wiilow walaytaa weeye ka ka'anna weeye uma laakina walaakina weeye wacalla walacalla weeye waluqatu luqada almashhuuratu ee caanka ah alfusxaa ee faseexada badani lacalla weeye wa ina bilkasrati xaalay ku sugan tahay ummu laxrufi xuruuftan hooyadood weeye taati wayna imaanaysaa maca alqowli qowl micii bay imaanaysaa wa bacda alxalifi iyo dhaar dabadeed walaamu laamtuna takhtasu waxay khaas ku tahay bimacmuulaatihaa labadeeda macmuul inay gasho liyastamiina inuu caddaado fadluhaa fadligeedu fii daatihaa daatadeeda ay fadli u leedahay mihaaluhu mihaalkiisu waxaa weeye ina alamiira amiirku caadilun mid caadila weeye waqad samictu waxaan maqlay ana zaydan zayd raaxilun la raaxilun mid safraya inuu yahay wa qiila waxaa la yidhi ina khaalidan khaalid laqaadimun mid soo gelaya weeye wa ina hindan gabadha hindo la yidhaahda la abuuha aabbaheed caalimun mid cilmila weeye walaa tuqadimaa hormarinin khabara alxuruufi xuruuftan khabaradeeda ilaa maca almajruuri majruurka miciisa mooye iyo waduruufi wa maca duruufi duruufta maceeda ka qowlihim hadalkoodoo kale waya jaara majruurkii ay dhaheen ina lizaydin waxaa u ahaaday maalan xoolo darafkiina wa ina cinda caamirin caamir agtiisa jimaalan geel baa ahaaday awr wain tazid haddaad ziyaadisa maa xarfiya oo zaa'ida bacda haadihi alaxrufi xuruuftan dabadeed farafcu godaal iyo wanasbu nasbaba ujiiza waa la baneeyey ee facarif aqoonso wa nasbu kordhig fii layta la kordhiga lacala la kordhigo adharu mid muuqdo weeye wa fii kaanana la kordhigo waa muuqday ee fastamic dhegayso maa yuthar waxa lasoo naqilahaya dhegayso bismi illahi raxmaan raxiim baabu ina wa akhawaatiha ay nadaa'iruha fi lcamal waxaynu ku soo jirnay mulxat اlإcraab lilimaam اlxariiriy waxaan soo gaadhnay baabka muxuu ahay beytka boqol sagaashan iyo sideed waxaynu soo dhammaynay istinihii iyo iqrihii iyo qaabka qofka loogu digo halkan waxaanu ka gelaynaa nawaasikhu libtidaa ibtidaha wixii nasakhayay baabkani waa baab dhib yar weeye oo waa maxay nawaasikhu libtidaa ayaa saddex qaybood ah horeyna saddexda qayboodba waanu soo maray saa darteed xariiri kuma socdo jidkii naxweelaydu ay ku socon jirtay baab walba meeshu rabu ka soo tuuraa nawaasikhu libtidaa saddex qaybood mubtadaha wax nasbiya khabarkana rafciya iyo wax mubtadaha rafciya khabarkana nasbiya iyo wax labadaba nasbiya saddexdaasay ahaayeen waxay ahayd sida ay naxwadu ku socon jirtay reer naxwiile inay soo hormariyaan waxa mubtadaha rafciya ee khabarka kordhiga leanna waa cumde oo kaana iyo akhawaadkeed ah kadibna ay ku xidhsiyaan inna iyo walaalaheed danna iyo walaalaheed laakiin isagu shaqadiisa ma aha midba meeshu rabbu ka keenahayaa saddexdii nawaasikuulibtidaa waxaa darsigeennu maanta u yahay maa yansibu lisma wa yarfacu lkhabara ismiga wax nasbinaya khabarkana godaya ogow ismiga la sheegahayo waa mubtadihii khabarka la sheegahayana waa khabaru lmubtada laakiin maanta wuxuu noqonayaa mubtadihi ismu inna khabaru lmubtadiina wuxuu noqonayaa khabaru inna marka waa inaad la qabsato maxaa laga wadaa nawaasikh nawaasikh waxaa laga wadaa waxa la nasakhayo asalkaba waa mubtadihii iyo khabarkii mubtaduhu asal wuxuu ahaa mubtade khabarkuna wuxuu ahaa khabar mubtadaha waxaa rafcin jiray ibtide khabarkana waxaa rafcin jiray mubtadaha qaacidadaasoo la iskuma ogeyn mubtadihii maanta wuxuu noqonayaa baabu inna marka la marahayo ismu inna maxay nasakday marka laba shee bay nasakday magicii mubtadaha way ka nasakday oo waxay u bixisay ismu inna xukunkii uu lahaa ee rafcadahana way ka nasakday oo wuxuu noqday mansuub bacdamaa kaana marfuucan khabarkii baa kuu soo hadhay khabarka waxay ka nasakday magicii leanna markii hore muxuu ahaa khabarulmubtadaha marfuuc soo ma ahayn haddaba waa khabarulmubtada waa khabaru inna laakiin meeshii khabarulmubtada uu noqon lahaabaa wuxuu noqonayaa khabaru inna buu noqon hayaa xukunkii marka ma nasakhaysaa haa xataa xukunkii way nasakhi oo mubtadihii marfuuca macnaha khabarkii mubtadaha lagu rafcinayay intay rafcihii bedesho baa waxay u bedelaysaa khabaru inna oo waxa rafciye marka ee ku camalfalaya mubtada mehe waa maxay inada way wax ku camalfalahayaa war kama fahamteen soo ma marka labadiiba way bedelaysaa laakiin mubtadaha labadiiba way ka muuqdaan khabarka labadiiba way bedelaysaa laakiin midun baa ka muuqda laakiin kii kale way bedeshay waxay ka bedeshay magacii caamilkiina way ka bedeshay ayib saa darteed ayaa gadaalba bushigaasi nooga imaan doonaaye inna inay mubtadaha iyo khabarka labadaba ku camal fasho xagga ismiga waa muttafaq leannahu dee lababa inkiri karo oo mansuubu noqday laakiin khabarka inay ku camal fasho muttafaq maaha waa mukhtalaf rag baa aaminsan khabarka waxba mayna ka bedelin waa sidiisi khabarku leanna kolkaad aragto wax isbedelo ku dhacay miyaad ujeedaa may marka rag baa saa aaminsan gadaal bayna bushkaasi ka imaan doonaa macnaha waxaan rajaynaya hadda in lala qabsaday marka waxaynu ka hadlayno waa kaa soo maaha marka waxaa loo yaqaanaa baabkan inna iyo baabu inna wa akhawaatiha inna iyo walaalaheed inna wax la dhalayba kolkii horeba ma ahayn maxay walaalo ku noqon kara laba laba shayba walaal lagu noqdaa fi nasab iyo fi diin maxay hadda markaas iyada walaalo ku yihiin inna iyo walaal labadaan midna hadda looma nisbayn karo waxaa laga wadaa inna wa akhawaatiha ay nadaa'iruhaa fi lcamal waxa la midka ah ee qabta waxay ina qabato ina tansibu lisma wa tarfacu lkhabar shanta kalena tansibu lisma wa tarfacu lkhabar taasa marka laga hadlaya wuxuu ku yidhi taa ka hadlaya wa sittatun lix oo weliba min alxuruufi ah lixduba waa xuruuf tantasibu waxaa ku reebtoomaysa alasmaau asmaadi waa maxay waa ismu ina iyo walaalaheed tansibul asmaaa ah haddii la dhaho waa sax alasmaau hadda waa faacil laakiin alasmaa haddii la dhigo laga dhigo maxay noqonaysaa mafcuul bay noqonaysaa oo ah tansibu waxay nasbinaysaa xuruuftu sitadu alasmaa bay nasbinaysaa marka labada icraabba waa sax ani waxa ii qoran tantasibu lasmaau bihaa iyada kamaa tartaficu siday ugu rafcoonto alambaau akhbaartu ambaa waxaa laga wadaa waa khabarkii liannahu khabarku waa mukhbarun canhu wax laga warramaya weeyaan waalkhabaru ljuz'u lmutimu lfaa'ida buuri ibnu malik maadani waa masderiya oo kamaa tartaficu alambaau rafcan oo kairtifaaci lambaaia ah weeyaan wahiya iyaduna ii tiri marka idaa rawayta markaad warinayso ood qowlka aad leedahay saasaa la yidhi aw amlaytaa aad yeedhinaysa adigu labadaba idna weeye waa kow wa anna weeye waa labo yaa fataa wiilow yaa fataa waa iska tamaamulbeyt walayta weye laytaa buu hi laytaadu aliftu waa alif lilaaq walayta weeye waa saddex uma kaana wa kaana weeye umadu waa bimacna alwow wa ka kaana weeye waa afar laakina uma laakina walaakina weeye shan wa calla calla weeye oo saas loo daayo oo la yidhahda calla ayib wallugatu lugada almashhuuratu ee caanka ah alfusxa ee faseexada leh lacallo weeye callana waa sax lacallana waa sax laakiin luqada fasiixada waa maxay in la yidhaahdo lacalla in la yidhaahdo oo laam la geliyo musanifku wuxuu ka wadaa lixdan xaraf ee inna iyo anna iyo ka anna iyo laakinna iyo lacalla iyo layta lixdaas markii ay jumladii mubtadaha iyo khabarka gasho xukunkii mubtadaha ayay bedelaysaa mubtadihii way nasbinaysaa ismi bayna ka dhiganaysaa khabarkana way rafcinaysaa oo khabar bay ka dhiganaysaa lixduba macnuhu waa intaa un lixdaasi tansibu lisma wa tarfacu lkhabar waxaa muhiima laakiin lixduba lix macno kala leeyihiin inna iyo anna labadaas xataa nuxaadda waxa ka dhex taagan dhexdooda wuxuu ma kala laba mise waa hal insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa kolkaan kitaabkan adugu markii xooga lasoo kaco waxaan aqrin doonaa kitaab yaro toddobaatan iyo kow bayd ah oo qawaacid اlcraab la yidhahdo jiddan muhiima ah, lafdi lafdi buu ka hadlaa wa an bifatxin xarfu nasbin masdari wa xarfu tafsiirin faawxayna dkuri mukafafu min ahaqiili zaa'idu waman lilistifhaami lafdun waaridu hawshu anna un taagnaan mayso anna iyo inna iyo an iyo in baa kala jira marka marba waa nooc hal mid mid lamidihiina ma jirto waa kala gaar marka innadii unbaa hamsadii marna la kor dhigay marna la hoos dhigay saad ujeedaba marka inna iyo anna waa isku macno waa maxay labadaa macnahoodu waa lita'kiid hadalka markaad doonayso inaad adkayso inna iyo anaad soo qaadanaysaa war baad sheegtay markaasaa laguui ma hubtaa innii qultu baad leedahay innii qultu innii ra'aytu baad leedahay inna zaydan qaa'imun anigu waa taagan yahay innii akaltu war ma cuntay ha innii akaltu warmaadan cunin innii akaltu ayib inna iyo anna waa lita'kiid balaaqadaan ku gaari doonaa qofka lala hadlaya la fiiriyaa mukhaatabka lala hadlayo ba xaaladiisu saddex qaybood ah ninaan waxba kala ogeyn iyo nin wax og oo diyaara ah inuu wax maqlo iyo nin waxa og laakiin kas dhagaha u furaysanhaya oo aan rabin warkaa inuu qaato wax kastaba ha ku diido laba qolo weeye waxa ta'kiidka asalkaba la geliyo ninka warmoogaha ah ta'kiid waad u gelinaysaa ninka diidanna tawkiid baad u gelinaysaa labadoodu way kala adag yihiin marka ninka munkirka wax inkiraya ee wax diidan laba tawkiid baa la ysugu daraa ama saddex baa la ysugu daraa ayib inna iyo waxaanu waxaynu uhi waa lita'kiid macnaha kolkaad doonaysa inaad adkayso laakinana waa maxay waa lilistidraag oo waa maxay hadal aad tidhi hadal aad tidhi oo loo qaatay inuu wax galay ama hadal aad anfiday oo diiday oo loo qaatay kulli inaad diiday labada wuu galaa manfiga iyo muthbatka wuu galaa tma masaajidka meel la galay haa waa la wada galay raggii aw masaajidka galeen maxaa loo qaadanaya kulli inay galeen laakina zaydan lam yadkul baad hebel ma gelin ayib waa nafyi markaas ayib shay markii hore aada sugtay oo loo qaatay jumla kulligeed inay gashay wax waa lagaga soo reebaa lakin alistidraag ayib shay kolkii hore aad wada diiday oo loo qaatay kulli inaad anfidayna waa lagu sugaa oo wax waa lagaga soo reeba waa istitna oo kale lakin maxaynu kusoo marray hore inay tahay istitna ayib iyaduna waxaynu nidhi waa istidraag lacalla waa maxay marka lacalla laba macnay leedahay oo waa lilrajaa walkhawf wax loo baqayo iyo wax la rajaynhayo oo waa maxay waxaad rajaynayso lacala allaha yarxamana lacala allaha yarxamana lacala lacala inaan helo lacala inaan helo waad beri lagu yar xaman jiray inuu bakhayl yahay beeqolo dhallinyaraa ilaa dhulka naxwada la wada yaqiinay kulli waa la fahamsanaaba waxay u bixiyeen lacala marka way shaakeysayn isagii ka soo qaadeen caawa martabaynuna inaynu hebel caawa gurigiisa tagno marka lacalla inuu waan weyn inoo qala bay yidhaahdeen lacalla inuusan ilmihiisa waxba ka siinin lacalla keligeen inuu na siiyo lacalla lacagtii aan ku shaahiran inuu na siiyo lacalla sahaydeen inuu na siiyo lacalla marka waxaa la yidhi maa maxay kulli lacallada waxay <laughs> dhaheen lacalla <laughs> waxaanu u isticmaalay literature bay dheheen shay waa loo isticmaalaa liraja khofna waa loo isticmaalaa warniyo meeshan armaan ku halaagsanaa war meeshan armaan ku dhimanaa walacalla niyo waa ka baqaya niyo derbigan armu nagu soo dhacaa lacalla waa loo isticmaalaa lacalla waxaa loo isticmaalaa litaraji walilkhawf cabsi iyo rajo labada waa loo isticmaalaa ayib layta waa maxay waa iyada waa litamani tamaniguna waa labo shay mustaxiil ah oo tabaniyayso iyo shay suurtagal ah laakiin culays uu ku jiro inaad meeshaas ka fadhiyon tiraahdo waxaad dhici karta niyahow waxaan tabaninaya inaad ra-iisul wasaare noqdo halkan ka noqdo <laughs> way dhici kartaa inaad noqoto laakiin adoon shilin baa haysanin ba waxaa tidhi lacalla masaajidka albaabkiisa markaan ka baxo jawaan dahaba inaan inaan qaato alaa layta lii maal alla xoola muy i fara badan oo fa axuja aan ku xajiyo iska meel iska fadhiyaa tahay waxaad tabaniday un inaad hal mar aada xoole hesho tamani laakiin way dhici kartaa idaabka markaad ka baxda jawaan dahabin iska yaalla inaad hesho ama nin uu iska socda intaasu bilyan ama ilahay buu isku siiyo way dhici kartaa laakiin waa tamani fiihi culays baa ku jira macnaha wax la bartay ma aha mustaxiilla way noqotaa mustaxiil waa odayga garoobay alaa layta shabaaba yacuudu yawman faubirahu bima facala lmushribu alla yaa dhalinyaro iga dhiga alla yaa dib ii celiya yaa weligaa dib lagu celinaya alla yaa timahayga caddaaday dib u soo madoobeeya ayib wax dhici karo iyo waxaan dhici karinba tamanigu noqdaa marka haddaad tamani doonayso ama shay dhici karo ama yuusan dhici karin midna midku rab ha ahaadee laytaad isticmaalaysaa ayib maxaa kuu soo hadhay wakaana kaana waa litashbiih kaanana waa maxay waa litashbiih kaana zaydan qamarun idinku waxaad moodaa dayax kaana zaydan qamarun maxaa jira masale muhiim ah in badanna waxaan malanaya waan sheegnay naxwada waa muhiim balaaqada waa muhiim sarfiga waa muhiim kaana waa litashbiih baynu hadda nidhi soomaha waxbaa wax lagu tashbiihiyaa mithaalkaa kolkaa tashbiiha ku hadasha shan tiir baa isla markiiba soo baxaya shanta haddii la waayo weligii tashbiih ma noqon karo mushabbih iyo mushabbahun bihi iyo wajhu shabah iyo aadatu tashbiih haddii arkaanta laga waayo weligii ma noqon karo waa in la helo wax wax tilmaamaya iyo wixii wax lagu tilmaamayay iyo meeshay isaga ekaayeen iyo xarafka loo isticmaalay afar baynu leenahay afartaa tiir buu leeyahay matalan hadda waxaynu nidhi zaydun kalbadri ninka zayd la yidhaahdo waa dayax oo kale anigii waan tilmaamahayaa ninna waa la tilmaamahayaa oo maxaa la isku tilmaamayaa zayd iyo iyo dayaxa weju shabax ka dhexeeya baa jira oo waa maxay waa caddaanta xaraf eedeetu tashbiihan isticmaalay baa jira oo waa maxay waa kaana zaydun kalasad waa libaaxa oo kale xaggee buu libaax oo kale ka yahay geesinimada sulaynimada sidoo kaleeto waxaad leedahay afsoomaali xitaa ku jiraa waa cigaal shidaad oo kale ninkani waa cigaal shidaad kale baad leedahay waa maxay sulaynimada ayib <laughs> lixdaa macno ayay kala leeyihiin lixdii marka waa shan macno lianna inna iyo anna waa litaakiid waa adkayn iyo wax la doonayo iyo wax laga baqayo iyo wax lagu tashbiihinayo iyo wax la tabninhayo weeyaan maxaa ku haray marka lafdiga lacalla ah ayaa laba laba luqa ku yimaada inaad tidhaahdo calla iyo inaad tidhaahdo lacalla labada waa laba luqo laakiin luqada mashhuurka ee saxda ah waa lacalla laakiin callana way soo aroortay mithaalkoodii waa maxay ina zaydan qaaimun ana zaydan qaa'imun anna iyo ina waa maxay baynu nidhi waa tansibu lisma wa tarfacu alkhabara zaydan ismu ina ama anna mansuubu calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fii aakhirihi qaa'imun abaru ina marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi ina allaha ina allaha caliimun bidaati suduur ina allaha caliimun allah waa maxay lafduljalaal waa ismu ina caliimuna waa maxay khabaru ina weeyaan ayib wa samictu ana zayda qaa'imun waxaan maqlay ninka zayd la yidhaahdo inuu yah mid taagan walaakina camrun camran kaadibun ninka camr la yidhaahdo waa beenaale walacalla zaydan qaa'imun ama wacalla zaydan qaa'imun layta zaydan muqiimun baad odhanhaysaa ayib lafdigu waa la fahman rajaynayaa wa lix tantasibu waxaa ku reebtoomaysa een ku kordhigmaysa alasmaau asmaadii asmaada waxaa laga wadaa ma ismi oo dhan baa mafcuulkii iyo marfuu muxuu ahay mubtadiya khabarkii asmada waa asmaada xuruuftanteedu bihaa iyada kamaa tartaficu lanbaau akhbaartu siday ugu gudanto wahiya iyaduna idaa rawayta lafdiga waxaa weeye wahiya iyaduna wa ana weeye lakin wuxuu soo dhexgeliyey idaa rawayta markaad warinayso ood hadalka kayrkaa ka xikaayoonayso ow amlayta aad yeedhinayso ina weeye wa ana weeye yaa fataawiilow walayta weeye uma kaana wakaana weeye uma laakina walaakina weeye wacalla walacalla weeye wاlugatu lugadii almashhuuratu ee la yaqiina alfasaxa ee faseexada badnayd lacalla weeye lacalla weeye wa in bilkasrati xaalay ku sugan tahay umu laxrufi xuruufta hooyadeed weeye taati wayna imaanaysaa maca alqowli qowl mici wa bacda alxalifi iyo dhaar dabadeed walaamu laamtuna takhtasu waxay khaas ku tahay bimacmuulaatiha labadeeda macmuul ismigeeda iyo khabarkeeda oo sababtu waa maxay waxay khaas ugu tahay liyastabiina inuu caddaado fadluhaa fadligeedu fii daatiha daatadeeda ay uga fadli badan tahay walaalaheed shanta kale mithaaluhu mithaalku waxaa weeye ina alamiira amiirku caadilun weeye isma ina maxaa galay waqad samictu waxaan maqlay ana zaydan raaxilun isma keenay mithaalkaasi ina zaydan la raaxilun mid raranhaya inuu yahay safraya wa qiila waxaa la yidhi ina khaalidan la qaadimun mid soo gelaya weeye wa ina hindan gabadha hinda la yidhahdo la abuuha aabbaheed caalimun weeye waxaa dhici kartana is tidhahdaan musanifku wuxuu ugu celceliyey un mithaalkan kulligiis kooda midkee uu galay khabarkeedii ama ismigeedii waa maxay hal miaalo miaalka kale lamida ma jiro qaar waa fi maxali rafcin qaar waa fi maxali nasbin qaar waa fi maxali jarin qaar waa jumla ismiya qaar waa jumla ficliya lakin hal miaal oo qalad a baa jira oan keenaynin aan mutaabaqayn karin lakin isaga laftiisa qiil baa loo heli karaa halkan wuxuu kaga hadlahayaa maxaa baabkan magaciisa la jiray inna iyo akhawaadkeed soo lama odhanin innada horta meel kasta baabu inuun baad arkaysa lakin weligaa baabu anna iyo baabu ka anna iyo baabu laakina iyo baabu lacala weligaa arki maysa limaadaa innadan loogu soo hormariyey waxaa loogu soo hormariyey ilmaha iyo hooyada yaa horeeya hooyada sooma horeyso wuxuu yidhi baabkan kadeeta waxaa hooye u ah hooye waxaa u ah inna oo la kasriya xataa annadu hooye ma aha ee inna ayaa hooye u saddex nooc bayna ku timaadaayo qowl mici way timaadaa qaala inii cabdullah dhaad dabadeedna way timaadaa wallahi innaka la qaa'imuun midda kale macmuulkeeda waxaa geli kara laamu libtidaa wax la yidhaahdo laakiin ta kale iyo walaalaheed midna ma geli karaan saddexdaasba iyadaa gaar la ah maadaama marka iyadii ay gaar u yeelatay waxaan kuwa kala geli karin waxay noqotay sayidulbaab bay noqotay mithaalkiibuu ku mithaaliye wuxuu ku yihi ina alamiira caadilun ismu ina waa maxay waa alamiir maxaa galay ina amiiran caadilun lama odhan lakin waxaa la yihi ina alamiira caadilun ana alamiira taas ma odhan mayse waqad samictu ana zayda raaxilun hadda waa maxay hadda waxaan maqlay ninka zayd la yidhaahdo raaxilun inuu raranhayo waxaan maqlay samictu waxaan maqlay lafdigan kadeetaay hadduu odhan lahaa waqad qiila waxa la yidhi markaa qawlkii alqowl bay noqon lahay laakiin waxaan maqlay buu ihi inuu zayd safrahayo marka bacdalqowlla ma aha oo qowl oo bimacnaa taquul iyo qul ah, midnama daba dhicun khabarkeediiyo ismigeedii midnana ma gelin maxay alma gelin saa darteed miaalkiisoo mutaabaqaynaya waa in la yidhaahdo la raaxilun masaasuu yidhi ha waa sax markaas wuxuu markaas sax ay ku noqonaysaa wuxuu kuu sheegayaa inna iyo anna inuu udhexeeyo farqi inuu udhexeeyo oo wuxuu ku yihi anna zaydan raaxilun oo markaa mubtadadeedii khabarkeedii midna ma gelin midna ma gelin maxay alima gelin waa sax markaas masasidun qoran yahay waqiila ina khaalidan laqaadimun waa sax kan waxaan maqlay oo la yidhi ina zayd wuu imaanaya waina hindan laabuuhaa caalim waa jumla ismiya markaa ayib wuxuu yidhi musanifku inna xuruuftan oo dhan innada almaksuura waxaa la idhahdaa ina almaksuura thaqiila in ma ah waa inna way hoos dhigan tahay waa thaqiila waa umu laxruf ayib waxayna imaanaysaa marka inna oo maksuuro ah baabkan iyada hooyo u ah ayib sababtu waa waa maxay anta maftuuxada ah ee kor dhigan macmuulkeedu ma dhaco ilaa fii maxalli rafcin aw nasbin aw jarin mooye sida wa uuxiya ilaa nuuxin annahu wa fii maxalli rafcin markaa wa aclamu ana allaha وفي محل نصب ذلك بأن الله وفي محل جر أما إنda مكسورda مع الqول bay timaadaa waxaa laga wadaa مع الqول bay timaadaa iyada oo lagaga xikaayoonhayo qwl qaala إنii cabd الlah qaala wuxuu ihi إنii cabdاللahi أy xikaayatيi إنii cabdالlah وqiila إنa khaalida لqaadimu waxaa lamida ah hadalkaa inaad tirahdaa تquل ama ql waa isla qowlkii un waa kow soo maaha waxaa kalooy timaadaa bacda alxalif innada maksuuradahe haqiiladaha dhaar dabadeedna way timaadaa dhaar dabadeedna way timaadaa jawaabu lqasam bay noqotaa weeye waxaan markaa loo kala qaadaynin ama laamulibtida ha gasha khabarkeeda ama yayna gelin matalan iyadoo laamulibtida khabarkeeda gasha waxa weeye yaasiin waalqur'aani alxakiimi waa ka khabarkii inaka la min almursaliin maxaa galay laam inaka la min almursaliin waxaa ka bacd alqasam daba dhacday waalqur'aani alxakiimi ee inaka la min ama ha daba dhacdo qasamkii ee waxaa leenahay ama laami ha gasho khabarkeeda ama yayna gelin isagoona gelin matala waa maxaamiim wاlkitaabi اlmubiini inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka khabarkeedii miyay gashay laami maya loo kala qaadi maayo bacda alqasam markay daba dhacdo ama laamulibtida khabarkeeda ha galo ama yuusan gelin laba soo ma aha saddex waxaa kaleeto waxay timaadaa ibtidaa lkalaamna way timaadaa iyada ina almaksuura hadalka waa lagu bilowdaa matalan ba inaa anzalnaahu fi laylat lqadri wax ka horreeya miyaa jira may ana anzalnaahu miyaad maragtay weligaa saddexdaas bay marka gaar la tahay saa darteed waxay noqotay ummul axrufi ayay noqotay taasuu marka ka hadlayaa waxaa jira marka innada iyo annada maxaa lagu kala gartaa waxaa lagu kala gartaa midda maftuuxada ah. somaynaan odhanin saddex midun bay taallaa fii maxalli rafcin ama fii maxalli nasbin ama fii maxalli jar somaynaan odhanin waxaa kaleeto oo lagu darayaa waa in macmuulkeeda lagu awili karo masder waa in lagu awili karo samictu ana zaydan qaa'imun ay qiyaamu zaydin baan maqlay amase waxaan maqlay samictu ana zaydan qaadimun ay biquduumihi baan maqlay wa ballaqanii anahu waasilun ay wusuuluhu ayib waxaa jira insha allah kolkaa alfiyada gaarno toddoba marna wax kasta waxaa jira daabid lagu garto oo kolkaa jumladan aragta aad garanayso inay tani inna tahay iyo inay anna tahay ad kala garanayso toddoba shay waxa daba dhaca waa inna toddoba shay waxa daba dhacana waa anna marka de waa darsi gaarkiisa awey ah ayib <laughs> walaa tuqadim masaladaan halkaa kaga gudubno walaa waxaan aynu ka boodnay oo aynaan sheegin maxaynu nidhi baabka yaa hooye u ah ina soo hooyo soomaynaan odhan hooye waxaa u ah inna xuruufta xurufuljarka ana yaa hooye u ah min xurufuljarkana min ayaa hooyo saa darteed kolkii wa xuruufuljari wahiya iyadu min weeye wa ila weeye wacan weeye ayib adawaatu shardigana maxaa hooye u ah in in a shardiya nawaasibta oo dhanna maxaa hooye u ah an hooyooyinku marka waa afar inna waxaa hooyo u ah ism mxuu ahay nawaasiq ibtidaa tansibu ismu tarfacu lkhabar waxaa u ah hooyo inna xuruufuljarkana waxaa hooyo u ah min ayib adawaatu shardigana waxaa hooyo u ah in nawaasibtana waxaa hooyo u ah an marka waa inna iyo an iyo in iyo min mid walba waa saddex inna iyo anna oo nuun wadata iyo min iyadana waxaa ugu dambeeya nuun baa ugu dambeeya <laughs> masaladan halkaan kaga gudubna walaa tuqadima hormarinin khabara alxuruufi xuruuftan khabarkeeda ilaa maca almajruuri kala jaray miciisa inay tahay mooye iyo waduruufi wa maca duruufi duruufta maceeda ka qowlihim hadalkooda oo kale way ay yidhaahdeen ina lizaydin zayd waxaa u ahaaday maalan xoolo waina inda caamirin caamir agtiisa waxaa ahaaday jimaalan awr geel ritiyu leeyahay jamaalan haddii la yidhahdo waa qurux nin lamida ma jiro quruxda laakiin jimaalan waa maxay waa geel halkan laga hadlaya iyadana mas'ale muhiim ah jiddan masaladaasi waa maxay waxaynu soo baranay lixdan xuruuf waxay ka shaqaysaa tansibu lisma tarfacu lkhabar ma banaanta hadda kolkaynu soo miithaalinhayna xarafkaa horreeyey ismigaa ku xigay khabarkaa ku xigay yaa ugu dambeeyey ma bannaan tahay in khabarkii lasoo hormariyo oo ismiga uu ka soo hormaro may lixdanba ma banaano allaahumma khabarku inuu noqdo mooye laba shay dharaf iyo jaara majruur masaladu waa masale muhiima weligaaba haddaad dharaf iyo jaara majruur aragto maxaa bannaan taqadum alkhabar weliga haddaad khabar aragto jaara majruur iyo dharaf mid u noqda waxaa banaan inuu soo hormaro baabulmubtadana ku gaari doonaa baabulkhabarna ku gaari doonaa ayib asalku marka waxaa weeye saddex shay xarafkiibaad horta la imaanhaysaa waa ko ismigiina waad ku xujisiinaysaa waa labo saddexna waxaad ku xujisiinaysaa khabarkii waa markuusan khabarku ahayn dharaf iyo jaara majruur laakiin hadduu noqdo khabarkii daraf ama jaara majruur noqdo waxaa bannaan khabarka inaad soo hormariso ood meeshii ismiga dhigto oo uu markaa ismigiina galo meeshii khabarka isagoo jaara majruura waa ka ina lizaydin maalan ina maxay tansib lisma wa tarfacu lkhabar maalan waa ismigii inoo xagga damba maray lizaydin taasina waa maxay waa khabaru ina oo muqadam ah oo hede awey marfuucii marfuucii awey ayib waxaa weeye muxuu ahaa alfiyat mali muxuu yidhi naawina macna kaa'inin aw istaqar ama kaa'in oo ismaa ugu jira ama ficil istaqara ah u fiirso ina lizaydin ninka zayd la yidhahda kaa'inun waxa uu ahaaday weeye jaarmadhulkaasa wuxuu yaallaa fii maxali rafcin khabaru ina darafkiina waa saas kaleeto oo waa maxay wuxuu ku yidhi wa ina cinda caamirin waxaa ahaaday jimaalan awr ay kaa'inun cindahu waxaa ahaaday maxay jimaalan awr baa ahaatay marka adigu haduu khabarku noqdo daraf ama jaara majruur noqdo waa soo hormarin karaa khabarkii waa soo hormarin karaa walaa tuqadim ha hormarinin khabara alxuruufi xuruuftan khabarkeeda ilaa maca almajruuri kala la ciisa mooye macnaha inuu khabar ku jaara majruur noqdo mooye iyo wduruufi wa maa duruufi ka qowlihim hadalkoodoo kale weya idhahdeen ina lizaydin maalan baa uu ahaaday wa ina cinda caamirin waxaa ahaaday jimaalan quraankana aankana ina fii dalika la cibra wa ina fii dalika la aaya ina ladayna ankalan wa ina calaykum la xaafidiin saddex masale meeshaas ku soo xidhin wa in tazid haddaad kordhiso bacda haadihi alaxrufi xuruuftan dabadeed bacda haadihi alxuruufi bay ahayd farafcu godaal la godo iyo wa nasbu kordhig la kordhigo ujiiza labadaba waa la baneeyey wa nasbu laakiin kordhiga fii layte layte la kordhigo lacallo la kordhigo adharu kaasaa muuqda kaasaa caan ah wa fii ka-ana la kordhiga saddexdaa ee fastamic dhegayso maa yu'tar wax lasoo naqinayo yaa wax la laysku darin hadda waxaynu kusoo dhamaynay xuruuftani maxay samaysaa tansibu lisma wa tarfacu lkhabar hooye yaa u ah inna ma bannaan tahay khabarku inuu ismiga ka soo hormaro maya kow waa xarafka labana waa ismiga saddexna waa khabarka allaahuma inuu khabarku noqdo mooye jaar majruur kolkii su-aal lagu weydiiyo khabarka ma lasoo hormarin karaa waxaad odhanaysaa khabarku waa waa maxay hadduu yahay daraf ama jara majruur haa hadduusan ahaynna may saddexda masale way dhamaatay soo maaha xuruuftaasi marka maxay samayn jireen ismiga inay nasbiyaan khabarkana ay godaan ka waran xuruuftii lixda ahayd ma haddaad gadaal kala xidhiidhiso oo inna soo ma ahayn inamaa la yidhaahdo layta ma laakinamaa kaanamaa haddii la yidhahdo oo maa lagu kordhiyo su-aasha intayn horta man adigaa su-aali kusi taallaa horta maadu waa tee maadu waa hawl hawl caadiya ah ma aha macrifatun macrifatun daatu tamaamin u fiirso macrifatun daatu tamaamin maaquli wa daatu naqsin faqbali maadu waa maadani hadda la rabo masderiya ma aha waa maa zaa'ida ti maya mawsuuladii miyaa maya haddaad xuruuftan gabaal ka raacisa maa zaa'id ah oo xaraf ah maa zaa'ida ah oo xaraf ah haddaad gabaal ka raaciso waxaa loo yaqaanaa taama oo waa maxay waxay ka xidhaa nawaasikdan haddii gabaal lagala xidhiidhiyo waxay ka xidhaa camalkii bay ka xidhaa way ka joojinaysaa asalku marka waxaa weeye haddii xuruuftii maa zaa'id ah ay gadaal kala xidhiidho balu fiirsada waxay ka xidhaysaa camalkii ahaa tansibu lisma wa tarfacu lkhabar markaa maxay isu bedelayaan ismigii iyo khabarkii mubtada iyo khabar asalkood bay ku noqon mar haddii iyada laga qabto ilaan xuruuftana bedeshay soo maaha mar haddii laga qabto waxay isu bedelayaan mubtada iyo khabar xuruuftiina maay neef maxay samaynaysaa booskoy ka baxaysaa marka markaad icraabayso mubtada marfuuc mad khabarkiina waa khabar marfuuc calaamatu rafci damatun dahiratun fi akhirih wakaas inamaa hadda wax mansuub ku aragta inamaa amwaalukum wa mubtadihi awlaadukum fitna fitnana waa maxay waa khabarki wax mansuub ku aragtaan may ayib inamaa ilaahukum allahu inamaa ilaahukum ilaahinu allahu ilaahay weeye waa mubtada iyo khabarkiisii weeyaan haddaad lixdan xaraf aad ku kordhiso gadaashooda maa zaa'ida ah camalkiibay ka xidhaysaa tansub lisun tarfacu alkhabar ma shaqaynayso waxaan ka ahayn saddex lix xaraf soomayna xuruuftu ahayn lixdaa xaraf waxaa laga soo reebahayaa layta iyo lacalla iyo ka anna saddexdaa haddii ay gasho laba kugu bannaan in la camal halleeyo ee camalkii ka xidho iyo in la camal siiyo laakiin saddexdii kaleeta mar hadday gasho camalkii oo dhan ayay ka xidhaysaa ayib wa in tazid haddaad ziyaadisa buuhi maa haddaad ziyaadiso maa bacda hadii hasraacinin wain tasid haddaad ku ziyaadisa maa zaa'ida xarfiya bacda haadi اlaxrufi xuruuftan dabadeed farafcu godaal iyo wanasbu kordhig ujeesa waa la baneeyey farafcu camalkii baa markaa laga saaray wanasbuna way shaqaynaysaa ee facarif aqoonso buu ku yidhi wanasbu kordhiga fii layta iyo lacalla la nasbiyaay adharu taasaa muuqata musanifku siduu u socda ukaadi horta wa fii kaana ee fasl bicdiga samaayata wax lasoo naqinayo musanifku wuxuu maray culimadu meesha waxay isugu khilaafsan yihiin laba madhab mar haddii xuruuftan tadeeta ay gasho ma zaa-ida gadaal ka gasho total cashirka waxay ka xidhaysaa camalka isaga madhabkaasuu maray laakiin waxaa jira madhab kaleeto oo ah saddexna way ka xidhaysaa totaliba saddexna waxaa ku bannaan laba wej inay ka xidha iyo inayna ka xidhin bimacnaa alilgaau walicmaal in la ilqeeyo oo xuruubta la ilqeeyo iyo in la camal siiyo labaduba waa sax isagu marka labadii khilaaf uu sheegay gadaal buxuu ka raaciyay laakiin saddexdaa waxaa aada u fiican in la camal siiyo ba fiican marka taasi aan loogu wareerin qofka ardayga waxaa u dhib yar lixda xaraf maa zaa'ida xarfiya hadday gadaal ka raacdo camalka way ka xidhaysa taa miya la garan waaya masaladu waxay isu bedelaysaa mubtade iyo iyo khabar bay isu bedelaysaa ayib wain tزid hadaa ziyaadisa maa bacda hadi اaxrufi xuruftan dabadeed farafcu gadaaliya wاnasbu ujiiza waa la baneeya facrif aqoonso wanasbu kordhig fii layta la kordhigo lacallo la kordhiga adharu kaasa caam ah muuqda wa fii ka ana la kordhigo ee fasamic dhegeyso maa yuaru wax lasoo naqli wuxuu ka wadaa maa yu'aru bacd alcarab mar haddii lagu dhaho maa yu'aru macnaha waxa weye masaladaasi muttafaq ma wallah subxaana wa tacaala aclam